lilaahi ilaahay baa iska leh alxamdu mahadnaq ilaahay baa iska leh loogu mahadnaqo calaa ma ancama nicmada faraha badan ee uu bixiyey ee aan la soo koobi karin walahu ilaahay baa gaar u leh ashukru in loogu mahadnaqo calaa maa asdaa wixii uu bixiyey oo dhan wa salaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyo calaa nebiyihi nebiga ilaahay nebigiisii ha ahaato ha ahaadaan alcarabiyi nebigii carbeed alkariimi ee sharafta iyo mudnaanta iyo milgaha lahaa wa calaa jamiici rusulihi rusushiisii oo dhan ilaahay uu soo dirayna naxariis iyo nabadgelya dushooda ha ahaato wa ambiyaa'ihi ambiyadii uu soo diray ilaahay ama ilaahay u waxyooday sharciga lagu soo dejiyeyna ha ahaato naxariis iyo nabadgelya dushooda addaahiriina nadiifta ahaa ee xumaan nadiifka ahaa oo waxa rasuulku waxaa loo soo waxyooday sharci isaguna uu ku dhaqmayo ummaddana ugu baaqayo nebigana waxaa lagu soo dejiyey sharcu isagu ku dhaqmo amaa bacad intaa kadib yacnii bisinka iyo xamdiga iyo salaad iyo salaamta dabadeed faqad ra'aynaa waxaanu aragnay bay yidhaahdeen culimmadani mundu cahdin baciidin laga soo bilaabo waqti fog ana almubtadi'iina dadka bilaabaya fii tacalumi qawaacid alluqa in ay bartaan qawaacidda luqada alcarabiyati carabeed barashadeeda dadka bilaabayaa yatajashamuuna waxay la rafaadsan yihiin la dhibaataysan yihiin sicaaban adayg fara badan oo ka soo gaadha fii darsihaa luqada carabeed barashadeeda wayuqaasuuna waxay la ildaran yihiin canaa'an dhibaato iyo howl iyo rafaad fii idraakihaa garashadeeda in luqada carbeed gartaan oo ay bartaan dhib badan bay kala kulmaan saasaanu aragnay waa rag dikaatiro ah oo macallimiinah oo wax badan soo darsay wa waxaanu aragnay alkutuba kutubtii oo aanu ogaanay allatii kutubtii wadicat la sameeyey lahum dadka loo sameeyey ee loo qoray dadka baranaya luqada carbeed ee weliba bilaabaya fiiha kutubta fiiha luqada carbeed kutubta loo same loogu sameeyey ee lagu talagalay inay ka bilaabaan waxaanu ogaanay oo aanu aragnay lam ta'khud may qabanin kutubtaasi biaydiihim dadka baranaya luqada carbeed ee bilowga ah gacmahooda may qaban oo umay kaxayn ilalghaayati ujeeddadii almashuudati ee la doonayey ee lagu socday may gaarsiin intay gacanta qabatay kutubtaasi may kaxaynoo ujeeddadii laga lahaa oo ah barashada luqada carbeed may gaarhsiinin ilaa qaliilan in yar uun bay gaadhsiisay marka yacni wuxuu uga jeedaa maydka ma caawinayso oo uma fududaynayso qofka bilowga ah kutubtii hore ee la qoray inuu si hawl yar u barto kama taageeraysee waa inuu rafaad iyo dhibaato ku bartaa oo kutubta hore way adag tahay buu leeyay ee luqada carabeed ee hore loo qoray walaa cajaba wax lala yaabo ma aha in kutubtaasi adkaataa la yaab ma leh sababtu waxaa weeye faqad taala waxaa dheeraaday calaa ta'liifihaa markii la qoray laga soo bilaabo waxaa ka soo wareegay alamadu wakti dheer baa ka soo wareegay markaa dadkii berigaa ah hore aqoontoodu halka ay gaadhsiisnayd maanta ma gaadhsiisna erayadii berigaa lagu hadlayey maanta lama fahmi karo yacni wax badan baa isbedeley oo kutubtan wakhtiga la qoray ayaa wakhti hore ah oo dadkii loogu talagalay aanay adduunyada joogin dadkii qorayna aanay adduunyada ku soo dhowaanin oo waa xilli hore buu leey wakhtigii kutubtan la qoray waاkhtalafat waxa isu weydaartay calayhaa kutubtaa dowraat الzamaan yacnii xilliyada waktiga ee isbedelaya ayaa isu daba marayoo intaasoo sannadood qaar bay kumanaan sano ka soo wareegeen oo maaragtay muddo dheer qaatay ama la odhan karaa boqolaal sano ayaa ka soo wareegay dabeedna ereygan waxaa laga yaabaa in dadka iminka jooga aanay aqoon sida uu ugu qoraya kutubtan ama sida loo yaqaano si ka duwan berigii hore sidii loo yaqaanay in iminka loo yaqaano ama in la fahmaabay adkaato kutubtaa wakhtiga hore la qoray ama habkay u qoran tahay aanu ahayn hab ay ka faa'iidaysan karaan dadkan maanta jira wa asbaxad waxay noqotay kutubta hore aharan raad bay noqotay min aathaari almaadi ka mida raadadkii tegey ee taariikhdii hore ayay ka mid noqdeen albaciid yacni raadkii tegey ee foga ee wakhti hore ay ka soo wareegtay ayay ka mid noqdeen oo maaragtay kutub hore oo dadkii akhrisan jiray aanay joogin iyo dadkii qore midna soo dhowaanin ayay noqotay waqad sadaca waxaa iftiimay oo dilaacay fii haada alcasri wakhtigan iminka aynu joogno waa wakhtigay qorayaan nuurun iftiin baa yaa yaa yaa ayaa caddaaday oo dilaacay oo min almadaniyati reer magaalnimo ah dadku yacni iminka reer magaala iyo ilbax baa la noqday buu leeyihi oo kutubihii wakhtigaa hore lama ahayn reer magaal lama ahayn wakhtigii la qorayay inta badan ama xadaaradda maanta la gaadhay lama aqoonin fakashafa wuxuu ka fa wuxuu ka fayday oo uu ka rogay nuurkaa iftiimay ee ilbaxnimadu can ilbasaa'ir indhaha wuxuu ka rogay khidaa ahaa daboolkii saaraa indhihii buu daboolkii ka furay oo yaan maaragtay xadaaraddu ama ilbaxnimadu waxay dadka bartaa waxyaabo badan oon hore loo aqoon oo ilbaxnimadu baa waxay tahay aqoon la barto oo la gaadhay oon hore loo aqoon wadafaca annaasa dadka wuxuu ku dhiirigeliyey ama ku riixay iftiinkaa ilbaxnimadu kaafatan bini aadanka oo dhanba ila sayri in la socdo fii dariiqi tajdiid waddada ah in wax la cusboonaysiiyo oo wax kasta oo nolosha ah in dib loo cusboonaysiiyo oo ay ka mid tahay aqoontu oo kutubo cusub la qoro oo la jaan qaada xadaaraddii ilbaxnimada iyo waktiga cusub oo maaragtay wax badan la bedelo oo nolosha gebigeeda lagu dhelarog lagu sameeyo aqoonta lafteedana horumar lagu sameeyo iyo hal abuur cusub tajdiid in la cusboonaysiiyo ayay adduunkaba ku dhiiri gelisay ilbaxnimada la gaadhay wa balaqa wuxuu gaadhay fannu tarbiya fanniga ama qaybta waxbarashada qudheedu waxay gaadhay bijuhuudi alcaamiliin waxay ku gaadhay dadaalka ay samaynayaan dadka ka shaqaynaya waxbarashada ka shaqeeya oo min rijaalihi ragga aqoonta u leh ee wax dadka bara ama macalimiin ha noqdaan ama ragga wax mu'alifiintii qoraya ha noqdaan waxa ay gaa waxay gaadhay waxbarashada iyo barbaarintu maqaaman meel maxmuudan wanaagsan bay iyaduna gaadhay waa aqoontii waxbarasho iyo barbaarintu wamadan heer bay gaadhay baciidan fog oo yacni ka fog halkii markii hore ay joogtay oo ka sarreeya yacni fa kaanad waxay noqotay oo samaysmay oo jira mabaaxita jadiida cilmi baadhisyo cusub ayaa soo baxay adduunyada sadiidatan oo toosan oo si saxa yacni loo qoray wa duruqin wa tajaaruba tijaabooyin wa tajaaruba sadiidatan tijaabooyin toosan ayay noqotay waxbarashadii wa duruqan bay noqotay mucabadatan waddooyin waxay noqotay mucabada laga shaqeeyey oo tacbiidkan waxaa la yidhaha marka waddada laami laga dhigo imanka cilmi baa laga hadlayaa markaa waxaa laga sameeyey yani waddo laamiya wadooyin laa laga sameeyey marka la leeyahay yacni waxaa weeye macnaheedu habkii waxbarasho iyo hannaankii aqoonta loo qori jiray iyo sidii loo dhiganayeyba wadooyin cusub oo qiimo badan baa ku soo kordhay oo cafat calaa aahaari alfanni alqadiim catiiq oo maaragtay qarisay maaragtay raadkii uu lahaa habkii waxbarasho ee gaboobay ama hore walmadhab alqadiim iyo waddadii hore ee gabowday ee qaabkii wax loo qori jiray yacnii tu maaragtay qarisay ayaa soo baxdayoo ka maaragtay tayo badan waxbarashadii tu ka tayo badan ama qaab dhow faham ahaan ayaa la sameeyey walaqad balownaa waxaanu tijaabinay annagu atacliima waxbarashada waanu tijaabinay oo waanu ka soo shaqaynay yacni waxbaanu barannay muddo dheer muddo dheer dadkaanu waxbaraynay markaa tijaabaanu ka samaynay dawiilan muddo dheer haddaanu nahay ragga qoray kitaabkan wa axadnaa waxaanu ogaanay bitalaamidi ardayda waxaanu ku ogaanay hubran waayo aragnimaanu u yeelannay iyo aqoon dheer ardayda waxbaranaysa wa darasnaa waxaanu cilmi baadhis ku samaynay cuquulahum garaadkoodana waanu baadhnay wa muyuulahum waxay jecel yihiinoo waanu eegnay wa kharaa'isahum waxaanu eegnay dabeecadahooda ee ay iyo waxay xiisaynayaan ayaanu eegnay wa qara'naa waxaanu aqrinay oo aanu ka fahnay xaajatan baahi fii nufuusihim ku jira ee dadka waxbaranaya ee ardayda naftooda ku jira oo sacuba uu adag yahay adkaaday nayluhaa inay gaadhaanna ku adkaatay oo inay doonayaan hab cusub oo ka duwan habkii hore kana tayo badan kana faa'iido badan badanba inay gaadhaan ayaa ay doonayaan wayse ku adkaatay oo may helin wa wacaza waxaa yaraaday qadaa'uhaa yacnii baahidaa gudashadeedii iyo guditaankeedii iyo qabashadeedii oo maaragtay ayaa yaraatay noqotay aad u adag oo maaragtay in la helo kutub casri ah oo siday dooniyaan u qoran way yarta wa waxaanu aragnay dadka wax baranaya inay yasiiruuna ku dul socdaan fii shawkin qodax inay qodxo qodxa inay ku dul socdaan oo qodxaa looga jeedo yacnii aqoontii oo ku adag oo ay la rafaadayaan wa yujaahiduuna inay dadaalayaan oo ay dagaalamayaan aqoontii halgamayaan fii ayr fii hayri jihaadin iyagoon jihaad dhaba aan ku jirin dadaal badan iyo rafaad badan iyo dhib badan baa ka haysata aqoontii iyaga oo aan jihaad dhaba aan ku jirin oo maaragtay dadaalkoodu yacni waxaa laga yaabaa in rafaad badan ku qaato oo dadaalkaasi midhihii uu dhalin lahaana aanu hore u dhalinin fatalajlaja waxaa ku wareegay oo ku soo noqnoqday oo aanu in badan ka fikirnay fii suduurina laabaha laabahayaga haddaannu macalimiinta nahay yacnii khubarada ah annadaca inaanu u samayno lihaa'ulaa'i talaamiid ardaydaa inaanu u samayno kitaaban kitaab fi filqawaacid ka hadlaya qawaacidka naxwaha oo yejri la socda macahum ardida agtooda calaa qadri khutaahum kolba intay tallaabsan karayaan in leeg la soconaya oo ay yacnii fahmi karaan intay tallaabsanayaan in leeg unbuu soconaya waxaa looga jeedaa kitaab ay fahmi karaan oo kolba cilmigoodu siduu u kobca isaguna qoraalkiisu u kobcayo oo la jaan qaadaya oo meel yaroo fudud laga bilaabayo dabeedna kolba in yar lagu darayo kolba intooda aqoontoodu ay korayso kitaab la koraya oo mar wal oo la sii maaragtay aqoontu sii socotaba isna faa'iidadiisu sii badanayso laakiin kolka hore meel yaroo hoose oo fudud uga bilaabayaan inaanu inaanu maaratay u qorno wayakshifu u caddeeya lahum ardayda min masaa'il alcilmi masalooyinka iyo arrimaha cilmiga ah ee ay doonayaan midu caddeeya maa yulaa'imu yacni siduu ugu caddaynaya waxa weeye si ku habboon cuquulahum garaadkooda iyo caqligooda iyo aqoontooda iyo da-dooda wax ku habboon buu si ku habboon buu caddaynaya kolba in ay qaadi karaan oo ay fahmi karaan ayuu u sharxayaa wayaakhudu biaydiihim gacmuhuu qabanayaa kitaabkani wuu daadihinayaa weeye wuxuu u daadihinayaa fii ariiqin wadduu ku daadihinayaa mumahadatan oo la goglay waddo goglan oo looga jeedo yacni waa la waa la tafatiray oo adayg ma oo waa la fahamkiisaa la soo dhoweeyey hawnan yacni si fudud oo dhib yar wuxuu u kaxaynaya si fudud ayuu gaadhsiin ila alghaayati ujeeddadii ay doonayeen waxbarasho si fudud buu gaadhsiinaya waddo wuxuu marinayaa markaa goglan oo aan adkayn oo haddana aqoontii ay ku gaadhaan iyo wixii ay doonayeen wayabcau wuxuu soo u wuxuu toosinayaa oo uu kicinayaa fiihim ardayda dhexdooda xuba alcarabiyati inay af carabigii jeclaadaan ilaa markay markiiba fahmaan ee ay dhannasadaan ee aqoontoodii durba la dhiso kalgacayl baa u gelaya iyo xiisaa u gelaya afkii carabiga hadday ku daalaan way fahmi kari waayaan way nacayaan wa annahaa waxaa kale oo uu ku dareensiinayaa wa annahaa luqadan carabigu lam takun inaanay ahayn luqsan googaalaysi oo maaragtay googaalaysigu waa googaa googaaciga le wax la yidhaahdo halxidhaale aan la fahmayn oo maaragtay adag inaanay ahayn ayuu dareensiinayaa walam takun dilmasan wax yacni dalmas dalaamis wax la yidhaahdo oo waxyaaba la ay qoraan inta badan kuwan maaragtay waxa qora ee saaxiriintu ay ka mid yihiin waxyaaba ay qoraan oon la akri karin weeye oo si kaloo adag u qoran wax caynkaasana oo aan la akhrii karin ama aan la garan karin inaanay ahayne luqad la fahmi kara inay tahay ayuu dareensiinayaa kitaabkani walam takun inaanay luqadani ahayn shabaxan mudutuul mudutuul waa wax kuu muuqda si habeenkii oo kale shabaxu oo aanad arkaynin mug yani humaagiisa unbaa kuu muuqda waa humaag kuu muuqda oo wuxuu yahay aanad garanayn inuu bahal yahay iyo inuu geed yahay iyo inuu qof yahay aanad kala garan waa humaag ama mudutuul kuu muuqata oo mukhiifan dadka cabsi gelinaya in aanu ahayn ayuu ayuu kitaabkani dareensiinayaa ee uu yahay af carabigu wax wanaagsan oo la baran karo oo qiimo badan bal inuu yahay aayaatin bayinaatin aayado cadcad inuu yahay af carabigu oo min alisaan ka mida carabka alcarabiya carabeed carabka carabeed waxaa looga jeeda af carabi inuu yahay ashariifi ee sharafta badan inuu yahay mahda cizihim gogosha sharaftoodu ku barbaarayso ee ay ku kobcayso mahadigu waa waxaa yala ilmaha xool kale lagu soo koriyo inuu yahay halka sharaftoodu ay ka dhalanayso ee ay ku kobcayso ee ay ka bilaabmayso wa masdara inuu yahay fakrihim faankoodu halka uu ka soo baxay oo ay ku faanayaan luqadooda iyo aqoontooda iyo ilbaxnimadooda iyo diintooda oo yacni luqadani ay tahay tii diinta ay ku baranayeen ee ay cilmiga ku baranayeen ee ay horumarna ku gaadhayeen ee maaragtay adduunyadana luqada ugu faseexsan ay tahay wamajda waطanihim wadankooda sharaftiisa inay afkan yahay oo maaragtay dee qofna af shisheeye kuma horu maro yacni wadankooda sharaftoodu wadankooda sharaftiisa waxay ku taagan tahay luqadooda waqad naxawnaa waxaanu doonnay fii hada alkitaabi kitaabkan waxaanu u qasadnay dariiqata alistinbaad wadada la yidhaahdo la soo bixidda in ardaygu kala soo baxo cilmiga inuu kala soo baxo qawaacidda ama amtila haddii la siiyo uu qawaacidda kala soo baxo alatii dariiqadda lasoo bixitaanka ah oo hiya iyadu ah akaru duruqi tacliim wadooyinka iyo hababka wax loo barto ta ugu badan qurban dhowaanshaha ilaa cuquul atfaal caruurta garaadkooda waddada aan sheegaynay ee kala soo bixitaanka la yidhaahdo ayaa ugu dhowsa saa carruurta wax loo fahamsiiyo iyo caqligooda iyo garaadkooda wax loo fahamsiiyo wa ahbatahaa waata ugu sugitaan badan aharan raad ku reebi og fii nufuusihim naftooda ay wax ku xifdiyaan ee qalbigooda loo gelin karo loogana dhaadhicin karo aqoonta loo dhigayo waa dariiqadda istinbaadka ah oo ardaygu inuu kala soo baxa isagu marka tusaalayaasha la siiyo inuu qawaacid kala soo baxo wa aqrabihaa waa ta ugu dhow ila almantiqi garaadka eh, dadka wax baranaya iyadaa ugu dhow ee dariiqada aan sheegin maxaa yeele annahaa iyadu khayru daaficin waa shayga ugu wanaagsan ee ku riixa ama ku dhiirigeliya ee ardayga iyo qofka ila tafkiiri inuu fikiro markale aduu kala soo baxa iyo walbaxsi inuu cilmi baadhi sameeyo kulaasu qofkuna wax bartaa markuu fikr iyo cilmibaadis sameeyo iyo wa tacarufi wujuuhi lmushaabaha wejiyada iyo meelaha ay iskaga egyihiin jumlooyinku iyo qawaacidku iyo kelmaduhu walmukhaalafa iyo meelaha ay ku kala duwan yihiin oo kala ah bayna alashbaah wixii isu egi meelaha ay iskaga egyihiin waaladudaad waxyaabaha iska soo horjeedaana meelaha ay ku kala duwan yihiin wuxuu qofku ku garan karaa haddii dariiqada istinbaadka la yidhaah ee isagu maskaxdiisa uu ka shaqaysiinayo loo diro wixii isku midana wuu garan karayaa wixii kala duwanna uu garan karaya faqad agarnaa waanu badinay kitaabkan waxaanu ku badinay min alamhilati tusaalayaasha allatii tusaalayaashaasoo tustanbadu minhaa lagala soo baxayo alqawaacidu wixii qawaacida amhilo badan baa la qorayaa amhilada badan markuu qoro ayaa qawaacidka lagala soo dhex ardayga intaan qawaacidka loo sheegin baa la odhanayaa qaaciide ka samee tusaalayaashaa badaneed aragtay dabeedna ardaygu wuu ka fikirayaa qaacidadii wuxuu dayaya inuu isku qoruud inuu qoruud oo kula soo baxo isku dayayaa fikirkaa uu ka fikiraya inta badan waxay ka caawinaysaa inuu wax badan fahmo ilan wuxuubuu ka shaqaynayaa calaa diraasin hab iyo hanaanbaanu u samaynay xadiidin cusub si cusub baanu u qornay oo lam yusbaq lahu mihaalun tusaale ka horreeyeyba aanu jirin oo aanay dadku hore u arag ama kutubaha hore loogu qorin ayaanu u samaynay bay yidhahdeen fakhtarnaaha waanu doorannay tusaalayaashaa waanu xulannay sahlatan iyagoo tusaalayaal fudud ah oo mafhuumatan la fahmi karoo la garan karo oo maqsuuratan la koobay fi lghaalibi alkaiir inta faraha badan waa tusaalayaal lana garan karo oo lasoo koobay weeye oo laga garan karo calaa maa yuraadu minhaa wixii tusaalayaasha looga jeeday waa lagala soo dhexbixi karaa marka loo fiirsado fii jihaatin daaribatin waxay taabanaysaa oo ay ka hadlaysaa amtiladaasi fii jihaatin dhinacyo shataa kala duwan oo mina waaxid xayaati ka mida dhinacyada nolosha huseeya adifliyati caruurnimo caruurtu waxyaaba badan oo xiiseeyaan iyo da-yartu baa jira waxyaaba markaa naftooda taabanaya oo noloshooda khuseeya ay oon fikir badan u baahnayn ayay amilada lagaga hadlaya had iyo jeer waxa carruurtu fahmi karaan oo weliba ay xiiseeyaan laakiin waxyaaba adag oo maaragtay u baahan in la fahmo oo gabay iyo maahmaah iyo haddii a waxaa u baahan eh, in dadka yani suugaanta yaqaana ay ka fikiraan ama dadka waaweyn la soo qaadi maayo ee waxaa soo qaadayaa maaragtay wax yaroo noloshan caruurtu ay ku dhex jirto huseeya oo munaasibatin ku habboon libay-ati annashi deegaanka da-yarta asikaari yaryar iyo waqaraa'isihim iyo dhaqankooda oo shaa'iqatan xiisa badan oo xiisa gelisa carruurta yaryar oo jadaabatan jadaabatin soo jiidata linufuusihim naftooda soo jiidata oo ay jeclaystaan oo ay maaragtay markiiba fahmaan uma bayanna waxaanu caddaynay fii basdin si faahfaahsan iyo wa anaatin deganaansha ku jiraan waananu faahfaahinay deganaanina way ku jirtaa sabiil alistinbaad ee sida loo loogala soo baxayo waddada lagagala soo baxayo tusaalaha lagaga soo lagala soo baxayo ee qawaacidda waxaan u si faahfaahsan oo deganaan leh oo min alamhilati amhilada xaggeeda ama amhilada waxaanu ku samaynay yacni iyadoo aanu fidinno aanu aanu ballaadhinay isla markaas deganna loogala soo bixi karo wixii qawaacidihi ku dhex jira saalikiina waxaanu marnay buu leeyahay markaanu qoraynay haddii laba saalik waa la odhan karaa yani ama saalikiina waxaanu marnay sanan wadaanu marnay wadaanu marnay markaanu qoraynay mandiqiyan mandiqiyan oo caqligal ah oo caqligu fahmi karo oo jeliya cibaarati hadalka aanu qornayna uu cad yahay hadal markiiba la fahmi karo waya khaaliyan oo ka maran ma laha waxaanu qoraynaa min alisطilaaxi اlcilmiy ereebixinta aqoonta ku salaysan maanaan qorin ee qawaacidkii naxwaha loo isticmaalo ee isla yaqaanaan ahlulqawaacidku haddii la idhaahdo ahlu naxwaha istilaaxiisa ha la qoro adayg baa ka imanaya adaygaasina uma fiicna dadka da-da yar ee waxbaranaya oo waxaa loogu talagalay kitaabkan yacni maaragtay dadka ardayda waxbaranaya gaar ahaan dugsiga dhexe ayaa loogu talagalay oo maaragtay aqoon iyaga la jaan qaadi kartaa loogu talagalay aakhidan waxa uu maaragtay qabanayaa oo daadihinaya kitaabkani biaydi alatfaal gacmaha caruurta gacantu gacmuhuu qabanayaa soo ilmaha yar inta la taageero meel looma kaxeeyo kitaabkani gacanta intuu qabtuu daadihinaya oo wuxuu u kaxaynayaa xagga horumarkii waxbarashada wuxuu ka kaxaynayaa min diraasati kulli mihaal marka ay bartaan ee ay dhigtaan tusaale kasta wuxuu u kaxaynayaa ilaa natiijatin tusaalaha wax ka dhalanaya oo alwaadixati natiijo cad oo qofku marka dambe fahmayo ayuu u kaxaynayaa kitaabkani oo uu ka faa'idaysanaya walqaacidati alcaama qaacido caam ahoo guudna markuu amhilada akhriyo ayuu kala soo baxayaa waqad wadacnaa waxaanu samaynay alqawaacida qawaacidda salku yani waxa way qawaaciddu waa yani saldhigyada ay ku taagan yihiin yacni baab walba iyo tiirarka ay ku taagan yihiin weeyaan wa tacaariif iyo tacriifyo oo qeexidda ah ayaanu samaynay almustanbitata oo lagala soo baxay fii cibaaratin hadal iyo odhaah laa tamtanicu aan ku adkayn can alafhaami asagiira garaadada iyo da-da yar ee caruurta kuma adka waxay fahmi karayaan waalcuquul innaasha caqliyada koraya caruurtana kuma adka saan uu qornay buu leeyihi haddaba ama tamriinaatu waxaa jira laylisyo kitaabku uu leeyahy wuxuu leeyahy kitaabku amhila qawaacid baa ku xiga tamriinaad baa ku xiga amhiladu waa kuwa lagala soo baxaya qawaacidka dabeedna tamriinaad oo laylisabaa loo dirayaa wuxuu le ama tamriinaatu laylaysyada faqad badalnaa waxaanu ku bixinay juhda daaqa itaalkayaga iyo awooddayada aqooneed intii ay leekayd oo dhan waanu gelinay oo waxaanu gelinay fii an takuuna inay noqoto maaragtay tamaariintaasi iyo laylaysadaasi kahiirat alanwaac inay noocyo fara badan oo kala duwan ay noqoto isku howlay oo sahlat almacaani ujeeddada ay xambaarsan tahayna ay fudud oo la fahmi karo oo munaasibatan ku haboon limadaarik اlaطfaal caruurta da-da yar aqoontooda iyo garaadkooda mid ku haboon baanu ka dhigno caruurtu ay garan karto daaficatan oo ku riixda kuna dhiiri gelisa lahum caruurta ilaa taqwiin inay sameeyaan wa ta'liifi inay qoraan aljumal inay jumlooyinka sameeyaan marka la yidhaahdo tamriinku idhaahdo sameeye jumlada jumlooyin caynkaasa way samayn karayaan markay qawaacid markay amilada soo qaatana qawacidka soo fahmaan iyagii baa loo diraya inay kuwaasoo kale sameeyaan way samayn karayaan buu leeyay mukawinatan waxay samaynayaan yacni tamaariintani aan u diran amalabaysyadani lidawqi waxay samaynayaan dhadhankii alcarabiya luqada carabeed bay samaynayaan dhadhankii luqada carabeed asaliimi ee caafimaadka qabay ee ahaa asliga luqada carabeed murabbiyatan waxay korinaysaa oo ay kobcinaysaa tamaariintu liquw ama laylisyadu liquwati alinshaa awoodda hal abuur ee ay leeyihiin dadka yar ama da-da yar ama dadka waxbaranaya da-da yar iyo wa tacbiiri curis inay curiyaan hadal iyagu asaxiixi saxa inay curin karaan iyagoon cidna aan kaashan haada hada ifham hada ilaa anana annagu haada arrinkaas waxa weeye ilaa ananaa anagu wadacnaa waxaanu samaynay oo aanu dhignay bayna haadihi tamriinaat laylisyadaa waxaanu dhex gelinay tamriinaatin fi linshaa qaar laylisyo curisba ah oo hal abuur ah oo qofku bilaabayo oo loo dhan mawduuca ah ka hadal ayaa ku dhex jira oo ku lifaaqan oo tartabitu ku xidhan bilqawaacidi qawaacidkii bay ku xidhan yihiin ama saldhigyadii ama gundhigyadii allatii qawaacidkii alama ay barteen atalaamiidu ardaydu bihaa qawaacidkaa waxay tamaariintaasi xidhi la leeyihiin qawaacidkii ardaydu soo baratay ayaa la odhanayaa ka sameeya curis dabeedna kiibay corinayaan iyo hal abuur xataa yadhara lahum waxaa dabeedna u muuqanaya dadka waxbaranaya maa lihaadihi diraasa waxa ay leedahay waxbarashadani oo min alahari raad inay leedahay albayini cad oo muuqda oo maxay ah fii sadaadi alqowl hadalka in la toosiyo oo laaxanka laga saxo ayaa u muuqanaysa waxusn bayaan iyo caddayn wanaagsan in la samayn karo oo hadalka si fiican oo cad oo qofku u qori karo raadka ay ku leeda hadalka cad ee aan jajabnayn ee maaragtay saxiixa ah raadkay ku leedahay baa u caddaanaya markay wax qoraan fa innanaa annagu haddaba nactaqidu waxaanu aaminsannahay ana alqawaacid alcarabiya qawaacidka iyo kundhigyada luqada carbeed iyo saldhigyadeedu ay ku taagan tahay yejibu waxaa waajiba an yamtasija in lagu dha lagu dhex daro inay ku dhex jirto tacliimuhaa barashadeedu marka luqada qawaacidka la baranayo naxwaha in lagu dhex daro bitacliim alinshaa in curiska iyo hal abuurkana lagu daro oo qofku markuu qawaacidka barto waa in loo diraa inuu sameeyo curis ama hal abuur isagu uu sameeyo qoraal ah oo ku salaynayo qawaacidka u dhigtay kolkaasuu ka faa'iidaysan karaa ayay leeyihin oo uu dabaqi karaa ama hirgelin karaa wuxuu u bartay xataa takuuna waxay noqonaysaa markaa camaliyatan waadixat alahar haddii sidaa loo loogu diro mar walba in ay curus sameeyaan oy qoraan wax inshaa la iyo tacbiir waxaa muuqanaysa shaqo raadkeedii cad yahay baa soo baxaysa iyo waxtarkeedi ayaa muuqanaysa waqad cadalnaa waxaanu ka leexanay oo aanu ka baynay cinda wadci اlamhilati markaanu tusaalayaasha samaynaynay agteeda waxaanu ka leexanay iyo wa markaanu laylisyada samaynaynay can ikhtiyaari shayin inaanu soo xulanno wax ka mid mida ah min alkalaam alcarabiy hadalkii carbeed wax ka mid ah inaanu kusoo daro kitaab waanu ka waanu ka leexanay hadalkii carbeed alqadiimi hore ee berigii hore la isticmaali jiray waxaa ka mid a kal ashcaari gabayada wاlxikami waxyaabaha murtida la ydhaah iyo wاlamhaali mahmahda wax la ydhaah murtid iyo mahmahdu way isku dhow yihiin murtidu waxa weeye hadal gaaban oo macno badan xambaarsan oo dadka caqliga badan way araggii ay yidhaahdaan laakiin sabab gaara aan lahayn amhiladuna waa maelkuna waa la mid waa hadal gaaban oo macno badan xambaarsan oo dadka waayo aragga ee aqoonta lihi ay maaragtay caqliga badani ay sameeyaan laakiin sabab uu ku soo baxay buu leeyahay iyo wax loogu mahmaahay saasuu kala duwan yihin wamaa ilayha wixii hadallada kale ee la ah ee carab af carabigii yacni adabkiiyo suugaantu lahaayeen maanaan soo qaadan buu yidhi waxaan u qori weynay lianna idraaka macaani haadihi alaahaari raadadkaa iyo hadalladaa aljaliilati culus fahankeeda in macnaheeda la fahmaa fawqa mutanaawil sigaari atalaamiid way ka ray way ka sarraysaa inay qaadan karaan garaadka ardayda yaryari gabay inay fahmi karaan geeraar inay fahmi karaan mahmaha inay qaadi karaan murti inay qaadi karaan weli may gaadhin markaa ma soo qaadayna kuwa kitaabkana kuma jirayaan inta badan baciidin wuu ka fog yahay hadalkaa culusi can daa'irati xayaatihim xayndaabkan ay ku nool yihiin gabaygu waxaan ku hadlaya inta badan kuma jiro iyo waxay garanayaan yacni ubaxan agtooda ka baxaya waxay garanayaan iskuulkan waxay garanayaan gaariga laga maraya waxay garanayaan wixii saasoo kale ee ay arkayaan laakiin gabaygu waxa uu ka hadlayo ee taariikho hore dhacay iyagu ma garanayaan can daa'irati xayaatihim sagiira xayndaabka iyo goobadan ay ku nool yihiin yar ee inta yar ay ka barteen weli waa curdin waa aragnimadooda yar tahay intan yar u muuqatay yaqaanaan intaa wax ku saabsan baanu ka hadlaynaa laakiin ka hadli mayno wax aanay fahmi karin walana annagu waxaanu leenahay amalun kabiir rajo weyn baanu qabnaa an yajida inay helaan oo ay ka helaan almucallimuuna mucallimiinta waxbaraya dadka fii haada alkitaabi kitaabka aanu qornay ee aan waadix la yidhaahdo diblatahum wixii ay doonayeen ee baahidooda ahaa wa talaamiidu ardayduna inay ka helaan baan rajaynaynaa umniyatahum wixii ay higsanayeen ee waxbarasho ahaa wallaahu ilaahayna almustacaanu waa allaha la kaashado ee loo kaashado waxa wanaagsan subxaanahu ilahay isagaa ammaan leh cali aljaarim iyo mustafa amiin ayaa qoray irshaadaatun halkanna waa tilmaamo aannu ka bixinayna bay yidhaahdeen في طريقة tadriis sida kitaabkan loo dhigayo macalimiintu siday u dhigayaan kitaabkan waaxid waa qaybta koobaad fii tadriisi alqawaacid alcarabiya sida loo qorayo ama loo dadka loo barayo qawaacidka carabiga tugtabu waxaa la qorayaa marka hore macallinku alamhila tusaalayaasha wuxuu ku qorayaa allatii tusaalayaashii acaddahaa uu soo diyaariyey almudarisu macallinku jeliyatan iyagoo si cad uu u qorayo cala sabuurati horta sabuuradduu ku qorayaa amhilada laba iyo daalibu wuxuu weydiinayaa ka codsanayaa atilmiida ardayguu weydiisanayaa biqira'ati alamhila wuxuu odhanayaa arday kasta ha akhriyo tusaalayaasha aan qoray markuu sabuuradda ku qoro marka saddexaad talaata yasiiru almudarisu wuu soconayaa macallinku fi lmunaaqashati dooda iyo su-aalaha la isweydaarsanayo iyo walistinbaati in lagala soo baxo qawaacidka tusaalaha lagala soo baxo cala naxwi sidii sharaxnaahu annagu aanu ugu sharaxnay fi kitaabi kitaab kitaabka wuu soo akhriyayaa isagu raadka aanu annagu dhignay buu raacayaa sidaasuu u weydiinaya ardayda oo odhanaya ayaa qaacidada kala soo bixi karaya markuu amtilada u sharxo ee ay akhriyaan ayuu odhanaya yaa kala soo baxaya qaacidada isagoon weli qaacidadii qorin oo ardaydu aanay arag arbaca tudawanu marka dambe waxaa la qorayaa alqawaacidu qawaacidkaa la qorayaa bacda istinbaadihaa markii lagala soo baxay ee intii ardaydu ay garteen ay garteen ayuu qorayaa waadixatan iyada oo cad ayuu cala sabuurati sida kitaabka ugu taallu dabeedna marka dambe ugu qorayaa marka hore wuu weydiinayaa qaacidada qaacidadayaa ka soo saari kara amhiladan amhiladan akhriya qawaacid ka sameeya arday walba wuxu ha uu qorayaa markuu intuu ugu talagalay xiisadda uu qawaacidka sidaa u dhigo ayuu qawaacidka isagu sabuurada ku qoraya hamsa tubayanu waxaa la caddaynayaa wujuuhu lmushaabaha meelaha ay iskaga mid yihiin aw almuqaabala meelaha ay iskaga soo hor ama ay iskaga beegan yihiin bayna mawduuci darsi اljadiid casharkan cusub markaa uu qorayo meelaha iskaga mid yihiin iyo mawduuca ayi dersin saabiqin dersi kasta oo hore iyo dersigan imanka u dhigayaa halkay iskaga midkihiin wuu isku xidhayaa wuxuu odhanaya saynu ku soo marray casharkii sidaa ahaa halkaa iyo halkaas waa isku mid kulamaa kaana daalika mufiidan haddii isku xidhkaa faa'iida ka soo baxayso yudlabu ila talaamiid ardayda waxaa laga codsanayaa oo macallinku weydiinayaa taaliifu jumalin kaiira inuu jumlooyin badan ay sameeyaan iyagu oo tan dabiiqu ku haboon calaa tacaariif tusaalayaashii uu bixiyey waxaan ujeeda qaaxid qeexitaankii iyo sharaxii qaacidii marka la qeexayo shayga qeexitaankii iyo walqawaacid saldhigyadii iyo gundhigyadii alati istanbaduuha kuwa iyagu la soo baxeen ayuu odhanaya jumlo ka sameeya jumlooyin badan ka sameeya way wayaxsun waxa haboon haddaba ama waxa wanaagsan أن yuwajihahum inuu u tilmaamo almudarisu macalinku ilaa نوع haadihi اljumal nooca jumlooyinkaasi noqonayaan inuu idhahda saa iyo saa iyo saa u qora oo isagu tilmaamaa wanaagsan bxayu sibuu u qorayaa ayuu u tilmaamayaa bxayu sibuu u tilmaamayaa takuunu ay noqonayaan fii shu'uuni اlxayaat inay ka hadlayaan jumlooyinkaasi arrimaha nolosha alcaamati nolosha guud jumlooyin nolosha guud taabanaya ayuu odhanayaa qora walmowduucaat iyo meelaha allatii meelaha yamiiluuna ilayha ardaydu ay jecel yihiin bifitratihim abuurkoodu jecel yahay see u xiiseeyaa waxyaabaha caruurtu ay jeceshahay ayuu odhanayaa tusaale ka soo qaada wax aanay garanayno ama aanay jeclayn odhan maayo tusaalaha ka sameeya turbaddu waxaa lagu xidhayaa duruusu lqawaacid duruusta iyo casharada qaacidoonka iyo gundhigyadan iyo saldhigyadan naxwaha biduruusi inshaa waxaa lagu xidhayaa kuwa inshaaga ah ee curuskiiyo hal abuurka ah markuu qawaacidkaas iyo ay odhan inshaa iyo tacbiir hal abuur idinkuna sameeya buu odhanaya idinkoo raad raacaya qawaacidkaa aynu soo qornay wax ku habaysan ka an yakuuna waa inuu noqdaa mawduucu tamhiil tusaale ahaan mowduuca ama ciwaanka tusaalaha uu sheekh dhigayo macallinku duruus alqawaacidi duruustii fii duruusi alqawaacid duruustii qawaacidka waa inuu tusaaluhu raacsan yahay ka an yakuuna waa inu noqdaa mowduucu tamhiil meesha tusaalayntu fii duruusi alqawaacid markuu duruusta qawaacidka dhigayo tusaalayaasha uu bixinayaa axyaanan mararka qaar waa inay noqotaa mawduucan inshaa'iyan mawduuc curisahoo ay caruurtu qoraan ama ay ka hadlaanba waa inuu ka dhigaa waa inuu ka dhigaa wakaanu yulabu an yudlaba waa in laga codsadaa oo la weydiiyaa oo la yidhaahdaa fii quduuni duruusi alinshaa markay ku dhex jiraan duruusta curiska ah ee haal abuurkaee maskaxdooda ardaydu ay ka samaynayaan ta'liifu jumalin waa in la yidhahdaa sameeya jumlooyin calaa qawaacidi shataa oo ku saabsan ku salaysan kuna sar go-an saldhigiyo iyo gundhigiyo waa qawaacidkii kala duwan oo sabaqad hore u soo martay litalaamiidi ardayda diraasatuhaa waxay hore usoo dhigteen buu odhanayaa tacbiir ka sameeyey qawaacid soo qoray hore oo uu soo baray ayuu ku odhanayaa ka sameeya hal abuur iyo maaragtay curis wallahu aclam bisawaab wabilahi towfiq